بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo jiray kitaab alictikaaf waxaan ka soo hadalnay arkaantii ictikaafka ee afarta ahaa masjidun wa lubtun labadaasaan ka soo hadalnay waxaa noo laaban niyatun wa muctakif caawa insha allah casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa rukniga saddexaad ee arkaanta ictikaafka ee ah anniya wuxuu uhi mualifku raximah اllahu tacaala wayushtaradu waxaa la shardiyaa niyaة la shardiyaa waa yahay wayanwi buu niyeysanayaa fi lmanduuri ictikaafkii lagu nadray alfardiyata ay niyat alfardiyati niyadii faradnimada ayuu niyeysanayaa halkan mualifku wuxuu guda galay rukniga saddexaad ictikaafka waa niyadii wuxuuna ka cabiray shardi laakiin waa uun rukni sida niyadu ay rukni u tahay salaada ay rukni u tahay soonka ay rukni ugu tahay xajka ay rukni ugu tahay ayay halkana eh, rukni u noqonaysaa waaya laakiin wuxuu shardi uga cabaray mualifku maxaa yeeley shardiga iyo ruknigu labadu waxay wadaagaan inay yihiin laba shay oo laabudda minhu aan laga maarmaynin mid kasta waa lama huraan marka wuxuu idhi niyat اlictikaafi waa shardi maxaa yeelay waa cibaado cibaadaadkuna waxay u baahan yihiin niyo inama alacmaalu biاniyaat waaya haddaba qofkii hadduu masjidka iska soo galo isagoo niyat ictikaaf aan la iman oo in badan uu ku nagaado ajirkii ictikaafka ma helayo laakiin markuu soo galo hadduu niyeysto ictikaaf intaa uu masjid ku jiro wuxuu helayaa ajirkii iyo fadligii ictikaafka haddaba qofka waxaa sunno ah markuu masjidka soo galo inuu iska niyeysto ictikaaf intaa uu salaada sugayo waxa uu helayaa ajirkii ictikaafka markuu darsiga dhegaysanaya saasoo kale inuu ictikaaf iska niyeysto intaa uu darsiga u fadhiyo ama muxaadarada uu u fadhiyo waxa uu helayaa laba ajir ajirkii waxa weeye salaada uu sugayey ama ajirkii darsiga u dhegaysanayey ama muxaadarada u dhegaysanayey ajirkii ajirkii ictikaafka waaya haddaba haddii qofkii uu niyeysanayo ictikaaf manduur ah ictikaafka ku nadray oo yidhi ilaahay waxaan ugu nadray inaan maalin ictikaafo waxaa laga rabaa markuu ictikaafka la imaanayo inuu niyeysto niyat alfardiya bimacnaa ictikaafkii faradka ahaa ilan ictikaafku markii lagu nadaro wuxuu noqonayaa waajib marka si uu uga sooco ictikaafkii taawuc ah ee sunnada ahaa ayuu niyat alfardiya la imaanayaa haddaba ictikaafkii uu ku nadaray ee waajibka ah waa inuu niyat alfardiya la yimaado maxaa yeele waa waajib sida salaadda faradkaaba niyat alfardiya oo la imaanayey ayuu ictikaafkii faradka ahaana niyatاlfardiya ula imaanaya waaya lakiin ictikaafka kale een lagu nadirin waa sunne inuu niyadii sunnaha ula yimaado shardi ma aha maxaa yeele de alaslu fi اlictikaafi huwa sunna waxaa asal u ah inuu sunna yahay wuxuu idhi waidaa aطlaqa haddii uu iطlaaqo niyadii ictikaafka oo usan muddaca yimin kafathu way ku filaanaysaa niyadani wain taala mugtuhu nagaanshihiisu haba dheeraadee laakiin hase yeeshee low kharaja haddii uu baxo oo wacaada uu soo noqdo ixtaaja wuxuu u baahanayaa ila listiinaafi niyadii inuu cusboonaysiiyo waayahay mualifku halkan wuxuu ku tilmaamayaa anwaacdii niyada ictikaafka ictikaafku marna wuxuu noqdaa mulaq oo niyadiisa mulaq ah qofkii waxaa weeye muddo maba niyeysaninba masaajidku iska soo gala ictikaaf iska niyeystay marna waxaa weeye muqayad bimudda mudduu ku xadidan yahay labadaas horta u qaybsamaa ictikaaf niyadiisu mulaq tahay ictikaaf niyadiisu muqayad tahay oo muddo lagu qayday labadaasuu qaybsamaya kii muqayadka ah ee muddo qofka ku qayday maalan isbuuc ama bil iyo wixii la midkaa uu niyeystay labuu qaybsamayaa in uu niyeystay ama uu ku nadaray inuu mutataabic uu ka dhigo mid israacsan oo xidhiidh ah muddadaas ama inuu ahaado mid aan mutataabic ahaynoo eh, waxa wey aan xidhiidhsanayn haddaba saddexdaasuu noqonaya marka ictikaaf mulaq ah ictikaaf muqayad bimud ah bimudda kii lagu qaydana mutataabici hayr mutataabic u qaybsamaya marka saddexdaas ayuu mualif ka hadli doonaa kii horreeyu ka hadlo wuxuu ihi kii mulaqa ahaa haddii uu niyeysto qofkii ictikaaf mulaq ah oo niyadiisa uusan muddo ku xidhin wuxuu iska niyeystay un inu ictikaaf laakiin muddo ma niyeysan qofka asaga ah waxaa ku filan buu ihi niyadii ictikaafka ayaa ku filan oo xataa haddii muddadii ay dheeraato oo maalmo uu joogo ama bilo uu masaajid iska joogo qofka masaajidkuba degan yahay matala muddo dheer buu iska ictikaafeeyey waxaa weeye niyadii u horraysay baa ku filaanaysa maadaama niyadaasi ay tahay mutlaq oon muddo lagu xidhin laakiin haddii uu qofkani baxo oo masjidkii ka baxo dabeetana uu u soo noqdo wuxuu u baahanayaa in uu niyadii cusboonaysiiyo waa qofkii niyadiisa ee mulaq ahayd ee muddo aan ku xidhin haddii uu iska baxo oo masaajidkii ka baxo isla markaana uusan go'aansanin inuu ku soo noqdo masjidkii waxaa weeye ictikaafkiisa halkaas ku go'ay walidaalik markuu soo noqdo wuxuu u baahan yahay niyo cusub oo niyat lictikaaf ah ila ictikaaf cusub baa u bilaabmaya waa haddii uu doonayo ictikaafkii inuu sii wato waayahay ama ha u baxo xaajo maalan suuli uu gelayey maalan ama maxaan ku dhahaye arin kale ama cunto wuxuu doona ha u baxo ama likayri xaaja ha u baxo marba hadduu masjid ka baxo waxaa itikaafka halkaasu kaa go'aya waa ictikaafkii niyadiisa mulaqa ahayd ee ay muddo ayna ku qaydnayn ictikaafkii horena taam buu ahaa uu asaxay laakiin hadduu go'aansado inuu masaajidka marka ka baxay uu ku soo noqdo oo niyadiisu ahayd inuu soo laabto markaa oma baahanayo inuu niyadii cusboonaysiiyo maxaa yeelay go'aanka uu go'aansaday inuu soo noqdo ayaa gelaya maqaamkii niyada wuxuu yidhi walow nawaa haddii uu niyeysto muddatan muddo oo fakharaja uu baxo fiihaa muddadii caada uu soo noqdo fain kharaja haddii uu u baxo ligayri qadaa'i alxaajati xaajo gudashadeed waxaan ahayn lazimahu waxaa ku waajibaya alisti'naaf niyadii inuu cusboonaysiiyo aw amase lahaa ay kharaja lahaa wuxuu u baxay xaajadii falaa yalzamuhu markaa inuu niyadii cusboonaysiiyo waajib kuma ah waqiila waxaa la yidhi indaalat hadday dheeraato muddatu khuruujihi muddadii bixitaankiisu hadday dheeraato istanafa wuu cusboonaysiinayaa niyadii waqiila waxaa la yidhi laa yastanifu ma cusboonaysiinaya niyadii muطlaqan gebi ahaanba kana waa noocii labaad ee niyada ictikaafka waa haddii uu niyeysto muddo aan mutataabic muddo aan he mutataabic qofkani wuxuu niyeystay maala isbuuc inuu masaajidkii ku ictikaafo ama bil laakiin bishaa ku xidhin inay xidhiidh ahaato isla markaana masjidkiibuu ka baxay wuuna u soo noqday masjidkii xukumkiisi muxuu noqonayaa niyad in cusboonaysiiyo mise waajib ma ah la eegayaa haddii uu u baxay wax aan ahayn xaajo gudasho xaajo gudashada halkan laguu sheegaya waxaa weeye suuligii suuligii inuu baxo ama kaadi ama saxara hahaatee waxa weeye mar haddii uu u baxay wax aan xaajo gudasho ahayn oo maala wuxuu iskaga baxay muraad kale markaa waxaa waajib ku ah masaajidka markuu kusoo laabanaya inuu niyadii he niyadii inuu cusboonaysiiyo maxaa yeelay ictikaafkiisii ayaa wuxuu ku go'ay bixitaankaa uu u baxay wax aan xaaje gudasho ahayn marba hadduu dano kale iyo arrimo kale uu soo ofsanayo ou sidaa u baxay ictikaafkiisi halkaasu ku go'ay marka wuxuu u bahan yahy markuu soo noqonayo inuu niyadii cusbanaysiiyo waaya haddiise uu xaajo u baxay awlaha yani xaajo u baxay xaajadana waan soo tilmaannayoo waa suuligii waaya marka ayada ah markuu soo noqonayo uma baahno inuu niyadii he cusboonaysiiyo ay falaa yalzamu istinaafu niya haddaba qowlkaasi waa qowl waana qowlka muctamadka ah qiil baa wuxuu leeyahay maya haddii muddadii uu baxay ay dheeraato muddo dheer uu maqnaa oo xaajadii uu baxay uu muddo dheer ku maqnaa waxa weeye wuu cusboonaysiinaya laakiin haddii xaajadii uu u baxay uusan ku fogaanin oo muddo dheer ku maqnayn ma soo cusboonaysiinayo qowl kale oo saddexaad baa wuxuu leeyahy asna qiil ah maba cusboonaysiinaya niyadii ama xaajaha u baxo ama yuusan xaajo u bixin bimacnaa qowlkan wuxuu leeyahay ictikaafkiisa halkiibuu ka sii wadanayaa waxaa weeye muddadiina ma kala go'ayso marba haddii uu baxay waxa weeyaan wax dhiba male maxaa yeele niyadiiba waxay muddadii oo dhan bay shamilinaysaa buu leeyahay marba hadduu bil niyaystay waxa weye ama xaajaha u baxo ama xaajiyuusan u bixine waxa weya niyadii inu cusboonaysiiyo ma baahno qowlkaas dambena isna waa qiil qowlka muctamadka waa kan hore wuxuu yidhi walow nadara haddii uu ku nadaro muddatan muddo mutataabicatan oo israacraacsan fakharaja dabeetana uu u baxo licudrin cudurdaar u u baxo cudurdaarkaasoo laa yaqdacu aan jaraynin atataabuca israacraacii ama xidhiidhkii lam yajib waajib ma aha isti'naafu niyati niyadii inuu cusboonaysiiyo waqiila waxaa la yidhi in kharaja haddii uu u baxo ligayri xaajatin waxaan xaaje ahayn wagusli ljanaabati iyo maydhigii janaabada waxaan ahayn wajaba isti'naafku niya niyadii inuu cusboonaysiiye markaa waajib bay noqonaysaa waaya tanna noocii saddexaad ee niyada ictikaafka waa inuu qofkii ku nadro muddo mutataabica haddaba waa ictikaaf ku mudaysan muddo xidhiidh ah maalan qofkani wuxuu ku nadray toban maalmood oo xidhiidh ah inuu ictikaafo dabeetana wuu baxay qofkii cudurdaarna wuu u baxay isla markaas cudurdaarkaa u baxay xidhiidhkii ma jarayo ictikaafka tataabuciisii ma jarayo oo waa maxay cudurdaarka aan tataabuca jarayn fasalka dambe u mualif ku sheegi doonaa waxaa ka mid ah qadaa'u xaaja xaaja gudashu qofka u baxay suuliba u baxay gabadhii xayd baa ku yimid oose masjidkeedha ka baxda markaa waa waajib qofkii cuntuu doontay iyo wixii la midka acdaarta mualifka dib nooga sheegi doono waxyaabaha noocaas ayan tataabuca jaraynin haddii uu u baxo markaa waajib ma aha niyadii inuu cusboonaysiiyo waaya waayo maxaa yeele niyadii muddado dhan ayay shamlinaysaa qofkana dee macduur weeyaan cudurdaar buu ku baxay waaya qiil baa wuxuu leeyahay haddii uu u baxo wax aan xaaje ahayn maalan suuligii iyo waxa weeye mayrigii janaabada labadaa waxaan ahayn haddii u baxo sida maalan cuntadii oo kale haddii u baxo waxa weyaan waxaa waajib in niyadii cusboonaysiiyo baladaqiilkan eeg yani wuxuu soo reebay uun xaajadii oo suuligii ah iyo mayrigii janaabada labadaas soo reebay maxaa labadaas masaajidkii waxa weeye qofkii ku adag tahay inuu eh, sameeyo masaajid gudihiisi suuligana waxaaba inta badan masaajidka wa laga gudihiisi inuusan ka helin mayriga janaabadana sidoo kale waaa laga yaabaa inaysan masaajidka dhediisa ugu suuroobin xataa haddii maajidka dhediisa ugu suuroodo qofka waa laga yaba inu ka xishoodo inuu marat ku maydho ama ay mashaqo ku tahay marka labadaa waxaan ahayn haddii u baxo wuxuu leeyahay waa eh, waxaa waajiba niyad inu cusboonaysiiyo waayahay maalan cuntadiiba u baxay cabitaanka asaga oma bixi karaba cabitaan oma bixi karo maxaa cabitanka masaajidka dhediisa ku cabi karaa qofkii wuxuu idhi waidaa alaqa haddii qofkii niyadii u ilaaqo kafathu way ku filaanaysaa niyada mulaqa ah wain aala mugtuhu nagaanshihiisu haba dheeraadee laakiin hase yeeshee low kharaja qofkii haddii uu baxo oo caada uu soo laabto ixtaaja wuxuu u baahanaya liistinaafi niyadii inuu cusboonaysiiyo walow nawa haddii uu niyeysto muddatan muddo fakharaja fiiha muddadii dabeetana dhexdeeda uu baxo oo masaajidku ka baxo wacaada uu usoo noqdo masjidkii mar labaad fain kharaja haddii uu u baxo ligayri qadaa'i alxaajati xaajo gudashadeed waxaan ahayn lazimahu kolkaa waxaa ku waajibaya alistinaafu niyadii inuu cusboonaysiiyo aw amase lahaa xaajadiibuu u baxay falaa waajib kuma aha markaa niyadii inuu cusboonaysiiyo waqiila waxaa lidhi in daalat hadday dheeraato muddatu khuruujihi muddadii masjidka uu ka baxayey ka baxay hadday dheeraato istanafa niyadii cusboonaysiinaya waqiila waxaa layidhi laa yastanifu niyadii ma cusboonaysiinayo muطlaqan gebi ahaanba walow nadara haddii uu ku nadaro muddatan muddo mutataabicatan oo xidhiidh ah oo fakharaja uu baxo licudrin cudurdaar uu u baxo cudurdaarkaasoo laa yaqdacu aan jaraynin atataabuca israaraaci ama xidhiidhka aan jaraynin lam yajib waajib ma aha istiinaafu niyati niyadii inuu cusboonaysiiyo waqiila waxaa la yidhi in kharaja haddii uu baxo ligayri xaajatin waxaan xaaje ahayn wagusli ljanaabati iyo janaabada maydhigeeda waxaan ahayn wajaba niyadii inuu cusboonaysiiyo waa waajib washardulmuctakifi qofkii ictikaafayey shardigiisu alislaamu islaam weeye walcaqlu caqli weeye wanaqaa'u gabadhii inay nadiif ka tahay weeye can ilxayd xaydkii iyo waljanaabati qofkii inuu janaabadii nadiif ka yahay weeye oo daahir ka yahay waayah halkan mualif wuxuu ka gudagalay rugniga afraad ee muctakifka ahaa muctakifku shuruud buu leeyahay afar shardi buu halkan mualif ku sheegay shardiga koowaad waxaa weeye inuu qofkan ictikaafi uu yahay qof muslim ah oo gaalkii ictikaafkama ansaxayo shardiga labaadina waa inuu caqli leeyahay qofkii waa laka asixi mahayo ilmihii aan tamyiiska lahayn shardiga saddexaadna waxaa weeye annaqa'u can ilxayd oo gabadhii xaydka qabtay ictikaafka ka asixi mahayo maxaa yeele masjidka inay ku nagaato looma ogolo shardiga afraadna waxaa weeye qofkii inuusan janaabo qabin oo haddii uu janaabo qabo ictikaafkii ka asixi mahayo maxaa yeelay de qofkaa janaabada qabada oo ma bannaan inuu masaajidka ku nagaado sida gabadhii xaydka qabtay oo kale waayahay haddaba afartaa shardi ayaa muctakifkii loo shardinaya wuxuu idhi walow irtada almuctakifu qofkii ictikaafaya haddii uu diinta ka baxo walciyaadu biاllaah aw amase sakara uu sarkhaamo baطala ictikaafkiisii wuu burayaa wاlmadhabu madhabku waxaa weeye buطlaanu maa madaa wixii tegay inuu burayo min ictikaafihimaa kaa ridoobay iyo kaa sarkhaamay ictikaafkoodii ka mid ahaa almutataabici ee xidhiidhay halkan wuxuu noogu sheegaya ixtiraazaadkii shuruuddiina soo dhaaftay qaar ka mid ah qofkii muctakifka hadduu diinta ka baxo ictikaafkiisii wuu burayaa maxaa yeelay shardigii islaamnimada meesha ka baxay haddii uu sarkhaamana waa la midoo ou khamri cabo ama daroogo uu cuno oo dabeetana maankiisii u waayo iyo garaadkiisi ictikaafkiisi uu buraya maxaa yeelay shardiga caqligaasna meesha ka baxay haddaba markaan leenahay baطala waxaa looga jeedaa buطlaanu mamada min ictikaafi mutaabc yani wuxuu ka wadaa ictikaaf mutataabic hadduu ictikaafkooda lahaana intii tagtay iyada way buraysaa maalan qofkan wuxuu ku nadaray toban cisho oo xidhiidh ah inuu ictikaafo dabeetna diintii uu ka baxay asagoo shan cisho ictikaafay ama khamri buu cabay oo wuu sarkhaamay ictikaafkiisii horta wuu jabay waa kow marka labaad ictikaafkii mutataabic ahaana wuu burayo wuxuu u baahan yahay inuu soo bilaabo mar labaad oo ictikaafkii kow ka soo bilaabo ilan toban cosho oo mutataabica oo xidhiiru ku nadaray marba haddii uu ixtikaafkii jabay isagoon dhammaystirin muddadii oo riddo ku jabiyey ama sarkhaannimo ku jabiyey waa inuu soo bilaabaa marka markuu ku leeyay mualifku bulaanu ma mada min ictikaafi an mutataabic waa sidaa macnaheedu waayahay waxay la mid tahay uun qofkii masjidka ka baxay bilaa cudur isagoo ictikaaf mutataabica ku nadaray isagoon muddadii dhammaynin buu masjidkii bilaa cudur oga baxay yani xaaje oma bixin gabadhi xayd kuma imaanin cunto ooma bixin waxyaabaha noocaas de qofka lagu cudurdaariya ma ah bilaa cudur buu qofka oga baxay masaajidka inuu meelahaas ka soo fadhiisto bal eh, soo sheekeeyo ama wax noocaas u baxay marka laa shaka inuu ictikaafkiisa mutataabica uu jabayo ku ka soo bilaabayo kuwana wayba kasii awlaysan yihin kaa murtadkaa iyo kaa sarkhaanka ah waaya laakiin qofkii sarkhaanka ahaa haddii uu ictikaafka ka jabay ama kii murtadka ahaa macnaheedu ma aha ictikaafka hore ajirkiisa inay waayayaan ictikaafka hore ajirkooda wuu u jirayaa bishardi qofkan murtadka ah inuusan kufri ku dhimanin hadduu soo islaamo ictikaafkiisi intii hore ajirkeedii buu helaya wuxuu idhi walow طarأa haddii uu soo dariyo junuunun waali aw amase ikhmaaun miir dabool lam yabطul ma burayo maa madaa wixii tegey in lam yukhraj haddaan qofkii laga saarin masjidkii wayuxsabu waa laga xisaabinayaa zamanul'iqmaa'i zamankii miyirdaboolka min alictikaafi ictikaafkii baa lagu tirinayaa duuna aljunuuni waalidiisa zamankeeda lagu tirin mahayo ictikaafka wuxuu yidhi qofkii hadday waali ku timaaddo isagoo ictikaafaya isla markaana ictikaafkiisi uu yahay ictikaaf mutataabica oo xidhiidh yani ku nadaray maalan toban cisho oo xidhiidh ah ama waxaa ku yimid miir dabool qofkii koomuu galay ictikaafkiisii tegay ee mutataabica horta ma burayo qofkan toban cishuu ku nadaray shan cisho markuu ictikaafay ayuu waashay ama koomuu galay uu xanuunsaday ictikaafkiisii tegey intii ka tagtay ma burayso haddii masjidkii qofkii aan laga saarin intuu masaajidka ku nagaado asagoo waalan ama kooma ku jira ictikaafkiisii tegey ma jabayo bal haddii xataa qofkan masaajidka lagu haynkari waayo mlkitaabuna inoo sheegine haddii masaajidka lagu haynkari waayo qofkii waala ama qofkii xanuunsanaa oo masaajidka laga saaro taa laftirkeeda ictikaafkiisii tegey ma burayo maxaa yeele waa macduur qofka waa macduur waay haddaba mualifku waxaa fiicana in baa yidhi in qaydka u ka saaraba in lam yukhraj maxaa yal hadii la saariya hadi aan laga saarinba waa isku xugum qofkani waaliba ku timid ama kooma ku timid marka waa isku mid oo ictikaafkiisii hore ma burayo marba hadday kooma ku timaado ama waaliba ku timaado haddaba zamanka oo koomada ku jiro ma laga tirinaya ictikaafkii muddadii ictikaafka ee ku nadray qofka ee mutataabic ahayd maala qofkan bil buu ku nadray inuu itikaafo ictikaaf mutataabica kooma ayaa ku timid toban cisho kooma ku jira kadibna uu ka soo baxay zamankii uu yani koomada ku jiray ictikaafka ma lagu tirinaya nacam ictikaafki waa loo xisaabinaya maxaa yaele qofkani macduur buu ahaa sida qofka soomanba haddii intuu kooma galo uu soo miirsado maalintii laxdo ka mid ah muddadaas uu koomada ku jiray soonkii looga xisaabinaya kana looga xisaabinayaa muddada koomada ku jiray ictikaafkiisii duuna aljunuuni laakiin waalidu saas ma ah waalida haddii qofkii u waasho zamankaa waalida lagu tirin mahayo ama laga xisaabin mahayo muddadii ictikaafka bishii uu ku nadaray ee xidhiidhka ahayd muddada uu waalaa maalan toban cishu waala tobankaa cisho laga xisaabin mahayo tobankaa cisho markii uu soo miirsado ayuu soo qallayn doonaa maxaa yeelay waxay kula duwan yihiin iqmaaga iyo junuunku qofka majnuunka ah, cibaada kama ansaxayso laakiin muqma calayhiga cibaadaadka qaar baa ka ansaxaya sida soonkii oo kale iyo waaya saasay kula duwan yihiin wuxuu yidhi waamase alxaydu ay طaraأa alxaydu gabadhii waxaa ku yimi xayd wajaba waxaa waajib alkhuruuju masaajidkii inay ka baxdo wakada waxaa la mida ah aljanaabatu janaabadii hadday qofkii ku timaado ictikaafay idaa tacadara hadday suuroobi weydo alguslu inuu ku maydho fi lmasjid masaajidka dhexdiisa falow amkana hadday suurowdo inuu masaajidka dhexdiisa ku maydho jaaza waxaa bannaan alkhuruuju inuu baxo walaa yalzamu laakiin laazim kuma aha bixitaankaas walaa yuxsabu zamanu اlxaydi zamankii xaydka laga tirin maayo wala ljanaabati iyo zamankii janaabada ictikaafkii laga tirin maayo gabadhii ayadoo ictikaafaysa ictikaaf mutataabica maalan haddii uu xayd ku yimaado horta waxaa waajib ku ah masjidka inay ka baxdo maxaa yeele waxaa ka xaaraan ah inay masjidka ku nagaato iyadoo xayd qabto sidoo kale qofkii ictikaafaya ah haddii janaabo ay ka timaado oo janaabo ay ku dhacdo asna waa waajib inuu masjidkii ka baxo janaabadan see loo suuraysanayaa qofkan muctakifka ah seebuu janaabo ugu dhici karaa isla markaa yani ictikaafkiisa uusan ka burayn yani horta waa kaan soo tilmaannay haddii uu xaaskiisi u tago ama uu la baashiro bishahwa dabeetana uu biyo dejiyo in ictikaafkiisii uu jabayo daba kan waxaa lagu suuraynayaa qof masaajidkii seexday maalan asagoo ictikaafaya dabeetana ixtilaamay oo isku janaabooday qofka asaga ah een asna waxaa waajib ku ah inuu masjidkii ka baxo hadday suuroobi weydo masjidkii inuu hee gudihiisa ama dhexdiisa inuu ku maydho oo masaajidka dhexdiisa maala uusan lahayn suuli uu ku maydho haddii haddaba ay u suurowdo masaajidka gudihiisa inuu ku maydho way u bannaantahay sidoo kale inuu ka baxo masjidkii oo maxay ugu bannaan tahay masaajidka hadduu suuli leeyahay suuliya ah inuu ku maydho waajibkuma ah waayo qofku wuu ka khajilayaa masjidka inuu ku maydho dad badanoo waxaa jira ahlu muru'a ah oo xamaamka masjidka aan gelin sideedaba oo masaajidka suuligiisa aan u dhowaanin oo gurigiisa mooyaane meel kale suuli ka gelin baa jira marka qofkaasoo kale mashaqay ku tahay waaya adhihi maayo marka qofkii ku maydho xamaamka masjidka gurigiisu qaban karaa uu ka soo maydhan karaa laazimna kuma aha inuu masaajid baxo waajibna kuma inuu ka baxo inuu ku maydho masaajid gudihiisana waajib kuma labada waajib kuma asaga khiyaarka sale hadduu doono masaajidka ku maydho hadduu doonana ka baxo waaya si kastaba ha ahaatee zamankii xaydka gabadhaa xaydkuu ku dhacay ee baxday iyo qofkaa janaabadu ay ka timi ee isagoo masaajid ku jira waxaa wey masaajidka dabeetna ka baxay zamankaa ay waxaa weeyaan masaajidka ay ka baxsan yihiin ma lagu tirinayaa ictikaafkii laguma tirinayo laguma tirinayo zamankaa xataa hadday masaajidka ku nagaadeen masaajidka iska sii joogeen zamanka ay masjidka joogaan lagu tiri maayo ictikaaf hadday ka baxaanna min baabi awlaa sababtu waxaa weeye janaabada iyo xaydku labadaba waxay lid ku yihiin ictikaaf oo ma kulmi karo ictikaaf iyo janaabo ama itikaaf iyo xayd saa darteed zamankaa lama xisaabinayo hadduu ahaa maalan muddo uu qof ku nadiray toban ceshuu ku nadiray maalan oo xidhiidh ah dabeetana gabadha xayd baa ku yimid muddada ay xayd ku jirto waxaa weeye lama xisaabinayo waa ina hadhow soo qallaysaa ninkaana janaabadii hadday ku timaado asna muddadii u ka baxsanaa uu soo maydhanayo waa inuu soo qalleeya o agga dambu kaga daraa waayahay laakiin tataabuca ma jarayaan labadaba mualifku fasalka dambe ku sheegi doono wuxuu yidhi walow طara'a haddii uu soo dariyo junuunun waali oo mase iqmaa'un koomo lam yabtul ma buriy maamada wixii tegey oo ictikaaf ka mid ah in lam yukhraj haddaan qofkii laga saarin masjidka yuxsab waa la xisaabinaya zamn liqmaa'i zamankii koomada min alictikaafi ictikaafkia lagu tirinaya duuna junuuni lakiin duuna zamn اljunuuni zamankii waalidase lagu tirin maahayo ictikaafki aw اxayd aw masir طalca alxaydu xayd baa yimid oo qofkii gabadha ictikaafiisa ku yimid wajaba waxaa waajib ku ah alkhuruuj masaajidka inay ka baxdo wakadaa saasoo kale aljanaabatu janaaba haddii qofka ku timaado waxaa waajib ku ah masaajidka inuu ka baxo waase goorma idaa tacadara haddii ay suuroobi weyda alghuslu inuu ku maydho fi lmasjid masaajidka falow amkana hadday suurowda masjidka inuu ku maydho jaaza waxaa bannaan alkhuruuju masaajidka inuu ka baxo walaa yalzamu laakiin waajib kuma ahaa inuu ka baxo oo masaajidka gudihiisa uu ku maydhan karaa walaa yuxsabu lamana xisaabinayo lamana tirinayo zamnulxayda zamankii xaydka iyo waljanaabati walaa zamn janaabati zamankii janaabada toona lagu tirin mahayo ictikaaf muddadii ictikaafka laga xisaabin mahayo wuxuu idhi idaa nadara qofkii haddii uu ku nadaro muddatan muddo muddadaasoo mutataabicatan xidhiidh ah lazimahu tataabucii waajib buu ku noqonayaa wاصaxiixu wejka صaxiixa waxaa weeye annahu shaaniya laa yajibu atataabucu xidhiidhkii inuusan waajib noqonaynin ama israacraaci inuusan waajib noqonaynin bilaa shardin hadduusan qofkii shardin waayahay wuxuu ku yidhi qofkii muctakifka ahaa ictikaafka doonaya haddii uu ku nadaro muddo mutataabic ah oo xidhiidh ah maalan wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu nadaray ama ilaahay wuxuu igu leeyahay in aan toban cisho oo xidhiidh ah masjid ku ictikaafo haddaba waa muddo mutataabic oo xidhiidh ah muddada uu ku nadaray waa waajib inuu sidaa u xidhiidhiyo tataabuci waajib ku noqonaya hadduu toban cisho oo mutafariq ah uu ictikaafo ma asaxayso maadaama isagu isku laasimiyey ictikaaf xidhiidh ah waa inuu sifadii xidhiidhka ula yimaado waaya laakiin qofkii haddii uusan tataabucba sheeginba oo uu maalan muddo sheegay laakiin tataabuc ma sheegin markaa tataabucaasi kuma waajibayo mar hadduusan shardayn maalan wuxuu uhi qofkan ilaahay waxaan ugu nadaray toban cisho inaan ictikaafo ma sheegin xidhiidh ma dhihin toban cisho oo xidhiidh ah haddaba tataabucii waajib ku noqon mahay oo toban cisho oo mutafariq ah u ictikaafi karaa toban cisho oo mutataabicana u ictikaafi karaa marba hadduusan tataabuci asagoo shardinin waajib ku noqon mahayo hadduu shardiyana waajib ku noqonaya ida nadr hadduu ku nadro mudatan mutataabicatan muddo xidhiira lazima wuu ku waajibaya tataabucaasi wasaxiix waxaa weeye annahu laa yajibu tataabuc tataabucu inuusan waajib noqonin xidhiirkii ama israacraaci bilaa shardi shardi la'aan wasaxiixu saxiix waxaa weeye annahu shaniye low nadara qofkii haddiuna ku nadro yowman maalin lam yajuz markaa ma bannaano tafriiqu saacaatii maalintaas saacadaheedii inuu kala geeyo wa annahu shaniye low cayana haddii uu cayano muddatan muddo ka isbuucin sida isbuuc oo kale wa tacarada uu u banbaxo litataabuci xidhiidhkii hadduu u banbaxo wafaatathu muddadiina ay ka tagto lazimahu marka waxaa waajib ku ah atataabucu inuu xidhiidhiyo fi lqadaa'i qalihii qalihii inuu xidhiidhiyo ayaa waajib ku noqonaysa wain lam yatacarad hadduusan u banbixin lahu tataabuci lam yalzamhu tataabucaasi ama xidhiidhkaasi kuma waajibayo fi lqadaa'i qalihii waayahay wuxuu ku yidhi qofkii haddii uu ku nadiro maalin in uu ictikaafo wuxuu idhi lilaahi calaya an actakifa yowma ilaahay waxaan ugu nadiray inaan maalin ictikaafo saacadihii maalintaas labaiyo tobankii saacadood ee maalintii ma kala geyn karaa oo an saacna maalin ma ictikaafi karaa an saacna maalin laba saacna maalin ama maalan lix saac iyo lix sac laba maalmood mu kala qaybin karaa maya waa inuu xidhiidhiyaa labiiyo toban saacadood oo xidhiidh ah waa inuu ictikaafa dabcan habeenkii ma soo gelaya hadduu maalin ku nadaro maxaa yeeley yoomku haddii la ilaaqo luqada waxaa weeye waa nahaarki habeenki ma soo gelaya ilaa inuu niyeystay mooyaane ujeeda habeen iyo maalin xidhiidh ah afar iyo labaatan saacadood hadduu niyeystay markaas waajib bay ku noqonaysa waayahay sababta loo leeyahay maalintii lama kala geyn karo isagoon wax tataabucaba dhihin maalinba hadduu ku nadaro waa waajib inuu he saacadaheedii uu xidhiir noqdaan cutikaafay waxa saa loo yidhi waxaa weeye maalinta waxa weeye saacadaheedu waa muntasir curfiga curfan waa saas oo maalin mutafariqa saacadoo kala tagsayin maba jiraan curfiga waa sidaa maalin waxaa laga fahmayaa in saacadaheedu ay xidhirta oo hal maalin oo xidhir ay tahay haddii laakiin uu ku nadaro muddo maalan isbuuc buu ku nadaray qofkii isbuucaasi ma xidhiidh baa mise xidhiidh maaha maya xidhiidh maaha hadduu dhaho ilahi waxaan ugu nadaray inaan isbuuc itikaafo isbuucaasi inuu xidhiidh noqdo shardi ma aha asaga khiyaas kale hadduu xidhiidhnayo hadduu kala geenayo maxaa yaele isbuucii mutafariq uu noqon karaa sidoo kale hadduu ku nadaro bil bisha uu kala geen karaa oo uu kala qaybin karaa bilo kale kala yani maalmaheeda uu kala qaybin karaa maalmuu ictikaafo iyo maalmuhuusan itikaaf u ka dhigi kara soddon cisho maa laga bahan yah inu ictikaafo haddaba haddii muddo cayimo sida isbuucoo kale wuxuu hi ilaahay waxaan ugu nadaray isbuucan soo socda ee bishu kow tahay maalan in aan ictikaafo weliba isbuucaasna xidhiidh aan u ictikaafo tataabuci u banbaxay oo uu shardiy toddobadii cishaa dhaaftay oo muusan ictikaafay hadhow markuu soo qallaynay horta qallaa laga rabaa maadaamuu ku nadanay allaha hadhow inuu soo xidhiiyo mawaajiba nacam waa waajib marba haddii uu tataabuca ah sheegay oo uu shardiyey isbuuc xidhiidha ah, ilahay ugu nadray weliba isbuuc mucayan ah oo u xadiday markaa tataabuc ayaa ku waajibay inuu xidhiidhiyo qallihiina waa waajib isbuuc xidhiidha ah inuu ku soo qallayo haddiise uusan tataabuca shardinin qallihii waajib kuma noqonayo wuxuu yidhi ilaahay waxaan ugu nadray inaan isbuuca soo socda ictikaafo xidhiidh muusan sheegin isagu abcan isbuucaas de mar hadduu xadidayba dee ma kala go'ayo isagu laakiin haddii uu isbuucii sidaa ku dhaafo oo uusan ictikaafin hadhow markuu soo qalaynayo xidhiidh lagama rabo oo isbuuci mucayan buu ahay muxadad buu ahaay ha muxadad ha ahaade lakiin muxadadkaasi waxa weeye waa daruuratan buu u dhacay oo qofkan oma qasdin inuu xiil ka dhigo laakiin maadaama muxadad ahaa yani xiilka halkaasu ka yimi mar hadduu tegey markaa qallo waajib kuma aha inuu markuu soo qallaynayo uu xidhiiriyo sida ramadaanka bay la mid tahay ramadaanku waa bil xidhiidh ah qofkii bishaa markuu soomayey ma kala goyn karo waa inuu si xidhiidha u soomaa haddii laakiin bishaasi ay dhaafto oo safar ama cudurdaad si uun ku dhaafto hadhow markuu soo qallaynayo dee bishii inuu xidhiiriyo waajib ma aha yani uu qaybin karaa maalmaheeda tanna waa saasoo kale wuxuu yidhi waidaa dakara haddii uu sheego atataabuca xidhiidhkii oo washtarada uu shardiyo alkhuruuja inuu u baxo soo darinaya saxa ashardu shardigii waa uu asaxaya fi اladhari qowlka adharka haddaan qaban wazamaanu zamankii almasruufu ee lagu bixiyey ilayhi ay ila alcaarid اlmadkuuri muraadkii soo darinayay lasoo sheegay laa yajibu waajib maa ah tadaarukuhu in lasoo qalleeyo waase goorma in cayana hadduu cayimo almuddata muddadii ka haada shahri sida bishan oo kale wailaa haddii kale oo uusan muddo cayimin fayajibu waa waajib markaa inuu zamankii ku bixiyey muraadka inuu soo qalleeyo wuxuu ku qofkii haddii uu ku nadaro muddo mutataabica oo ku dhawaaqay wuxuu hi ilaahay waxaan ugu nadaray bilxidhiidh ah inaan ictikaafo maala isla markaana wuxuu shardiyey inuu u baxayo muraad hadduu ku yimaado ayu muraad oo u baahdo in uu markaa u baxayo laakiin muraadkaasi uu yahay muraad mubaax oo bannaan oo maqsuud ah oan ictikaaf ka hor imaanayn ictikaafkaan ka hor imaanayn maalan waxyaaba ijmac oo kale de oma bixi karo itikaa ka hor imaanaya laakiin muraad dee maqsuud ah xaaje adduunyo ama ay shay uu markaa shardiyo wuxuu ihi bishaas hadduu muraad igu yimaadana intaan ictikaafayo dee muraadkayga waan u bixi markaa wuu shardiyey shardigaa ma asaxaya mise ma asaxaya laba qowl baa ku jira laakiin qowlka adharka ee xooga badan waa u asaxayaa shardigaasi maxaa yaele ictikaafkan aslan waajibkama hayn asagaa isku waajibiyey haddaba qaabku isku waajibiyey ayuunba ugu waajibayaa mar hadduu shardiyana hardigaas de waa loo tixgelinaya shardigiisa oo muraadkiisa hadhow uu bixi karaa haddaba ka waran zamanka uu ku bixinayo muraadkaas maalan wuxuu u baxay hawl ama shaqo ku timid ama arin ku yimid ama caafimaad ama ay shay buu u baxay zamankaa uu ku bixiy hadhow miyuu soo qalaynaya saacadaha uu muraadka soo fushanayo wuxuu ku yidhi zamankaasi waajib ma aha inuu soo qalleeyo waa haddii muddadu ay tahay muddo mucayana oo xadidan maala wuxuu ihi bishan ka haada shahri bishan haddaba waa bil mucayan waa muddo mucayan inuu soo qalleeyo markaa waajib ma aha sababtu waxaa weeye mar haddii bishii la xadiday muddadaas uu u baxay muraadka kal mustana waxay lamid tahay sida muddo lasoo reebay oo kale markaa hadhow inuu soo qalleeyo waajibka ma aha haddiise muddada aysan cayinayn Eh, maala bil buu yidhi ilahi waxaan ugu nadaray inaan bil ictikaafo bil mucayana ma aha marka waxaa waajib ku ah inuu soo qalleeyo zamankii uu ku bixiyey muraadka sababtoo ah bishii ma dhammaystirmayso iyadoo ay saacadihii dee uu muraad ku bixiyey ama maalmihii muraadka uu ku bixiyey ay ka maqan yihiin bil muxadadana ma ahayn oo go'an oo jaan go'an waa bil mutlaqay ahayd haddaba saacadaha inuu soo qalleeyaa saacadaha uu muraad ku baxay waa inuu soo qalleeyaa waaya wuxuu idhi wإida dakara haddii uu sheego atataabuca israaraaci washarada uu shardiyo alkhuruuja inuu u baxayo licaaridin muraad soo darinaya saxa shardu shardigu waa asaxaya fi اladhari qowlka adharka haddaan qabanno wazamaanu zamankii almasruufu lagu bixiyey ilayh muraadkaas laa yajibu waajib maa tadaaruku inuu soo qalayo waase goorma in cayana muddata muddadii hadduu cayimo weeye kahada shahri sida bishan wailaa haddii kale muddadii uusan cayimin fayajibu waa waajib inuu soo qalleeyo wayanqadicu tataabucu israacraacii ama xidhiidhkii wuxuu ku go'ayaa ictikaafka bilkhuruuji qofkii inuu ka baxo masjidkii bilaa cudrin cudurdaar la'aan waayahay walaa yaduru dhib keeni maayo oo ictikaafkii ma kala goynayo ikhraaju bacd alacdaa'i xubnihii bar inuu saaro walalkhuruuju iyo inuu u baxo liqadaa'i alxaajati xaaje inuu soo oofsado oo xaaje inuu soo guto waxaweye kaadidii saxradii walaa yajibu waajib ma aha ficluhaa xaajada inuu ku sameeyo fii hayri daarihi meel aan daartiisa ahayn walaa yaduru dhib keeni maayo bucduhaa daartii inay ka fog tahay ilaa an yafxusha inuu fogaanshahaasi fool xumaado mooyaane oo aad ay u fog tahay mooyaane oo fa yaduru markaasi dhib buu keenayaa fi asaxiix haddaan qaba wuxuu ku yidhi mualif markuu inoo soo sheegay horta ictikaafkii mutataabica ahaa ayuu halkan wuxuu ku tilmaamayaa muddadii mutataabica ahayd ee qofkuu ku nadaray waxa goynaya iyo waxaan goynayn wuxuu ku bilaabay waxa goynaya ictikaafkii mutataabica wuxuu yidhi haddaba tataabuci wuxuu ku go-ayaa buu idhi qofki inuu bilaa cudur masjidka uga baxo hadduu ku nadaro maala toban cisho oo mutataabic xidhiira qofki inuu ictikaafo dabeetana masjidkii uga baxo bilaa cudur cudurdaar la'aan ictikaafki wuu go-ayaa ictikaafkii mutataabica wuu go-ayaa xataa hadduu sagaal cisho soo ictikaafay oo maalin uun u laabnayd dabeetana bilaa cudur masaajidka uga baxo waxaa laga baahanya inuu ictikaafkii uu soo bilaabo mar haddii bilaa cudur masaajidka uga baxay waayahay cudurdaarka uu leeyahay bilaa cudur waa maxay dib buu mualifku nooga sheegi doonaa cudurdaarka waxaa ka mid ah maalan cuntadii inuu baxo suurigii inuu baxo ilaa iyo wixii la mid ah mualifku dib buu ka sheegi doonaa bixitaanku waa inuu badankiisoo dhan uu masaajid ka saaro haddii laakiin xubnihiisa qaar uu saaro maalan gacantiibuu saaray masaajidka daaqadiisu ka bixiyey ama madaxiisiibuu masaajidka ka saaray oo daaqadiibuu ka bixiyey dee taasi waxa wey dhib ma keenayso maxaa nabiga calayhi salaatu wasalaam asagoo ictikaafaya ayuu madaxiisa caaisho u bixin jiray siay tinta ugu feedho isagoo masaajid ku jira nabiga calayhi salaatu wasalaam marka taasi dhib keeni mayso sidoo kale haddii uu baxo liqadaa'i alxaaja xaaje inuu soo guto suuligiibu u baxay dhib ma keenayso ictikaafkiisa xidhiirhka ahaa ma goynayso haddaba xaajadaas meel aan daartiisa ahayn waajib kumaha qofkii inuu ku guto xataa masjidku hadduu xamaamaad leeyahay suuliyaasha masjidka inuu xaajadii ku guto waajib kuma ahee gurigiisuu qaban karaa xataa guriga saaxiibkii oo u dhow oo masaajidka jaar la ah hadduu jiro waajib kuma aha inuu ku xaajo guto qofkii muctakifka ah gurigiisuu qaban karaa xataa hadduu gurigu fog yahay dhib ma leh walaa yaduru bucda hadduu yani gurigu masjidka xoogaa ka durugsan yahay oo u lugaynaya in muddo ah wax dhiba male ilaa an yafxusha yani fogaanshahaasi inuu sii daraado oo dee aad uga fog yahay mooyaane oo markaa dhib bay keenaysaa oo daabitka fogaanshahaas daran waa maxay qofki inuu wakhtigiisu ku dhammaanayaba sii socod iyo soo socod intiisa badanba waktiga uu kaga dhammaanayo taradudkaa uu xaajada kolba u baxayo haddii maalan uu saacado badan maalinta usii soconayo uu ka soo soconayo guriga oo wakhtigiisa badanaa uu ku baxayaba sii socodka soo socodkaas dee markaasi dhib bay keenaysaa ictikaafka meesha ka baxaya laakiin adduu guriga masjidkuusa aad oga fogeyn uu aadi karaa uu kusoo xaajo gudan karaa maxaa loo yidhi qofkii waajib kuma ah meelaan daartiis ahayn inuu ku xaajo guto maxaa yeel dad badan oo ahlu muru'a ah way ka khajilayaan ama way ka xishoonayaan inay xamaamaadka masjidka ay galaan ama xamaam kale oo xamaamka gurigooda aan ahayn inay ku xaajo gudtaan way ka xishoonayaan qofkii marka lagu kalifi mahayo waayahay wuxuu yidhi walow caada qofkii hadduu soo booqdo mariidan qof xanuunsan fii ariiqii jidhkiisa uu ku soo maro lam yadura booqashadaasi dhib uma keenayso ictikaafkii maa lam yuil hadduusan dheeraynin wuquufahu istaaggiisii uu istaagnaa hadduusan dheeraynin aw amase yacdil uusan ka baydhin can ariiqihi jidhkiisii usan ka baydhin wuxuu ku yihi qofkii muctakifka ah haddii uu xaaje u baxo maalan suuligiibu u baxay ama cuntadiiba u baxay dabeetana jidkiisiibaa wuxuu ku soo maray qof xanuunsan qofkii xanuunsanaabuu booqday booqashadaasi haddii uusan jidkan oga baydhaynin istaaggan uusan dheeraynaynin isagoo jidkiisa socda oo qofkii xanuunsanaa uu ku soo maro u dhaho war hebelow see tahay ma fiicantahay anigo waan yar xanuunsado hadda waan fiicana alxamdu lilaah ku caafiyo intuu intaa dhaho uu iska dhaqaaqo dhib laakiin hadduu masjidkii oga baydho oo gurigiisa ku leexdo itikaafkiisii dhib u keenaysa sidoo kale haddii uu muddo dheer la taagnaado dariiq labadaaba dhib bay keenayaan waxaana arrinkaa daliil u ah caaisha radi allahu tacaala canha waxay tidhi anoo ictikaafaya markii aan guriga soo galo en xaajo u imaado xaajo gudasho u imaado qof xanuunsanna gurigii uu ku jiro maanan qofkaas bariidin jirin ama xaalkiisa maanan ka wareegsan jirin ilaa wa ana maaratu anoo socda mooya war hebelo see tahay hadda waan socdaa oo ma istaagay marka halkaas waxay tusinaysaa qofkii muctakifka inaan loo ogolay inuu sii taagnaado xadiidka muslim baa wariyey abu daawuudna wuxuu wariyey nebiga calayhi salaatu wasalaam qofka xanuunsan uu soo mari jiray asagoo ictikaafsan dabeetana uu nebiga alayhi salatu wasalaam uu wareegsan jiray xaalkiisa asagoon ku leexanin walaa yucarij muusan ku beydhi jirin war hebelo see tahay asagoon ku leexanin ayuu halkaa ka baridin jiray oo kasii socon jiray wuxuu idhi walow caada maryadan qof xanuunsan hadduu booqdo fii jidkiisa uu ku booqdo lam yadura dhib u keeni maayo ictikaafkii maalam yuil hadduusan dheerayn qufu istaagiisii ama mase yacdil ka baydhin can ariiqihi jidkiisi walaa yanqaicu tataabucu xidhiidhkii ictikaafku gu'i maayo bimaradin xanuun ku gu'i maayo xanuunkaasoo yuxwiju qofkii u baahigelinaya ila alkhuruuji inuu masjidkii ka baxo walaa bixaydin xaydna ku gu'i maayo inaalat hadday dheeraato muddat lictikaafi muddadii ictikaafka fain kaanat hadday tahay muddadii ictikaafku bixayu zaman takhluu ay ka manaan karto takhluu ay ka manaan karo itikaafkii anhu takhluu ay muddadaasi ka karto canhu xaydkii inqaaca ictikaafkii wuu go'ayaa fi labhari qowlka abharka haddaan qabanno wuxuu ku yidhi tataawucii ku goy mahayo sidoo kale xanuun qofkii haddii uu xanuunsada muctakifka ahaa xanuun u diidaya masjidkii inuu ku nagaado oo u baahigelinaya inuu ka baxo xanuun daran buu xanuunsaday oo masaajidka uusan joogi karin oo u baahan yahay in la jiifiyo oo laga warhayo oo gurigiisii lagu hayo ama isbitaalkiiba la geeyo marka ayada ah ictikaafkiisii xidhiidhka ahaa ku go'i maayo arrinkaas ah qofkani baahi baa u keentay inuu masaajid ka baxo waxay sida qofkii suuliga u baxay oo kale sidoo kale ictikaafka xidhiidhka ay qofkani ku nadaray ku go'i maayo haddii ay xaydo oo xaydka ku yimaado muddadii ay ictikaafaysa waase goorma haddii muddada ictikaafka ay ku nadartay ay tahay muddo dheer oo waxaa weeye hadiyo jeer aan ka mannaan karin xayd sida maalan oo kale bil dee gabadhii bil xayd ka maqnaan mahayo bishii mar bay gabadhii xaydkii isku arkaysa ama dhiig marka bisha ay ku nadartay inay ictikaafto haddii caadadii ay ku timaaddo waxaa weeye nadarkii ay ku nadartay bishaasi ka kala go'i mahaye ee markii xaydkii ay ka soo daahirsato ayay masaajidka ku soo noqonaysaa oo halkiibay ka sii wadanaysaa halkiibay ka sii wadanaysaa waaya laakiin haddii muddada ay ku nadartay ay tahay muddo yaroo kooban oo inta badan waxaa weeye xayd ka mannaan karta sida maalan toban cisho oo kale toban cisho xayd way ka mannaan karta gabadhi ila xaydka gabadhii bishii mar bay isku aragtaa waxaa la lahaa haaliban dumarku saddex iyo labaatan cisho ayay xaydka daahir yihiin toddoba cisho ama lix cisho ayay xaydka isku arkaan bishii haddaba muddada yartee kooban hadday ku nadarto oo dabeetana muddadii dhexdeedii xaydkii uu ku yimaado itikaafkii mutataabica wuu go'ayaa sababtoo ah gabadhan way iska ilaalin kartay in xaydkii uu ku yimaado muddada yartee kooban oo waxay bilaabi kartay tobankaa cisho ay ku nadartay maalan markii ay xaydkii ka daahirsato ayay toos bilaabi kartay oo marka waxay awoodi kartay in toban cisho oo xayd uuna ku imaanin inay ictikaafto mar haddii laakiin aysan arrintaa ka ixtiraazin oo iska ilaalin ictikaafkeedii mutataabica wuu go'ayaa wuxuu yidhi walaa yanqadicu tataabucu xidhiidhkii ictikaafku ku gu'i maayo bimaradin xanuun iyo wuxuu u baahigelinaya ila khuruuji bixitaan walaa bixaydin xaydna ku gu'i maayo in taalat hadday dheeraato muddat lictikaafi muddadii ictikaafka fain kaanat hadday muddadaasi ay tahay bixayu zaman ama wakti ay tahay takhluu muddadaasoo ka mannaan kartaa canhu xaydkii inqaaca ictikaafkii mutataabic ahaa ama tataabuciguu go'aya fi اladhari walaa bilkhuruuji ay walaa yanqadicu tataabuc xidhiirkii kuma go'ayo bilkhuruuji qofkii inuu masjidkii kaga baxo naasiyan asagoo masjidkii inuu ka baxo naasiyan asagoo hilmaansan ictikaafkiisii cala almadhabi walaa bikhuruuji lmuadini muadinkii inuu ka baxo araatib ee rasmiga ahaa ilaa manaaratin manaare inuu u baxo minaaradaasoo munfasilatin ka soocan cala almasjidi masjidkii liladaani adaanna uu u baxo filasaxi haddaan qabanno wuxuu ku yidhi ictikaafkii mutataabica ama tataabucii iyo xidhiirkii iyo ictikaafkii uu ku inuu xidhiir ahaado ku gu'i maayo qofkii asagoo ishilmaansan masjid baxo hore waxaan usoo tilmaanay qofkii muctakifka ahaa ee muddo ku nadray haddii uu masjidkii bilaa cudur oo uga baxo in ictikaafkiisii uu go'ayo oo uu dib ugu soo bilaabayo muddadii uu ku nadaray ee xidhiidhka ahayd laakiin markan qofkan wuxuu masaajidka uga baxay naasiyan asagoo isilmaansan haddaba tataabucii ma go'ayo haduu masaajidka ka baxo asagoo isilmaansan dabeetana uu soo xusuusto muddo kadib uu ku soo noqonayo masjidkii tataabuciina ma go'ayo sida qofkii soomanaa ee cuntada cunay asagoo isilmaansan ayuunbuu la mid yahay sidoo kale tataabucii ku go'i mahayo muadinkii rasmiga ahaa ee raatib raatib markuu leey waa muadinka masaajidka rasmiga ku ah haddii masjidkii uu ka baxo oo u baxo minaarad masjidka ka baxsan siduu uga soo aadaamo waagii hore masaajiddu waxay lahaan jireen minaarad minaaradaasi masjidka way ka baxsanaydoo waxaa loogu talagalay inuu qofka mu'adinka ah uu dusha sare u baxo dabeetana uu ka aadaamo dee waxaan mayna jirin marka minaaradaasu muadinku fuuli jiray oo halkaas ayuu he aadaanka ku dhawaaqi jiray si uu aadaanka meel fog u gaadhsiiyo laakiin zamankan arrintaa looma baahno oo makarofanadii ayaa eh, dadkii arrinkaa ka kaafiyey haddaba haddii qofkii muadinka ahaa aman fardinna ee meel koronto aysan ka jirin haddii uu ka aadaamayo maalan masjid oo u baahanayo masjidka dibaddiisa u baxo ama minaaradiisa uu fuulo oo dusha sare u baxo si uu aadaankii meel fog u gaadhsiiyo muadinkii raatibka ahaa ictikaafkiisii mutataabica u niyeystay ma go'ayo maxaayl waa macduur mar ba haddii de laga rabo shantii salaadood inuu aadaamo halkaa waxaa ka baxay muadinkii aan raatibka ahayn qof iska aadaamaya dar ilahi u aadaamayo haddii uu masjidkii ka baxo oo minaaradda munfasilka uu tilmaamay mualifka u baxo ictikaafkiisi markaa wuu go'aya laakiin muadinka rasmiga asaga waa loo cudurdaaraya maadaama de hawshiisiibay sidan tahay dadkuna ay caadaysteen inuu aadaamo sawdkiisa ay u barteen aadaankuna kalmustatna buu noqonayaa wuxuu ku yidhi wayajib waxaa waajiba qadaa'u awqaati اlkhuruuji awqaadii bixitaanka inuu soo qalleeyo bilacdaari uu ku baxay acdaar cudurdaaryaalo ku baxay ilaa waqta qadaa'i اlxaajati wakhtigii xaaja gudashada mooyaane horey wuxuu soo tilmaamay mualifku qofkii ku nadray muddo mutataabica haddii uu u baxo lixaajatin maalan cuntadii iyo gabadhii xayd ku yimid iyo janaabadu ka soo meerinay wix la midka ah hadduu u baxo in muddadiisii mutataabica ahayd aysan go'aynin haddaba muddadaas uu ka maqnaa masjidka cadaartaas uu u baxay miyuu soo qalaynaya mise ma soo qalaynaya wuxuu yidhi acdaartii hore aan u soo tilmaannay awqaaddeedii uu masaajidka ka baxay wuu soo qalaynaya waxaa waajib in la soo qalayo maalan muddadii u baxay gabadhu ay maalan xayd ku maqnayd oo kale way soo qalaynaysaa iyo wixii la midka ahaa laakiin wuxuu ka soreeyay mualifku waqti qadaa'i alxaaja waqtigii uu u baxay qofkii suuliga taa iyada kuma jirto wili ma soo qalaynayo muddadaas waaya ilaan qofkii inuu masaajid ka baxo waa waajiba markaa laakiin mualifku taa keliya uu soo reebay culimmadu waxay dhaheen taas uun ma ahee wax kasta oo taa la mid ahana waa la xugumo se maalan oo kale janaabadii marku kasoo maydhinaya oo kale ila qofkii junubka aha masaajidka inu ka baxo uu soo maydho waa waajib aadaankii raatibkii muadinkii raatibka ah aadaankiisaasna waa la mid cuntadii waa la mid waxaaso dhan lama soo qalaynayo ilan qofkii inuu cunto cuno u baahanaya masajidka dhexdiisana cuntada kuma cuni karo marka muddadaas waa mustatnaat sharcan wa curfan marka ma soo qalaynayo walaa yanqaطcu tataabuc xiriirka kuwi maayo bilkhuruuji masaajidka inu ka baxnaa sidaas waa isilmaansaa cala madhab haddaan qabano walaa bikhuruuji almuadin araatimi muadinka rasmiga ah inuu u baxo ku goy maayo tataabuci ilaa minaaratin minaarad mufasilatan oo ka soco can almasjid masaajidkii lilaadaani aadaanna u baxo fi lasax wayajib waxaa waajiba qadaau awqaati alkhuruuji awqaadii bixitaanka inuu soo qaleeyo bilacdaari acdaar sababteed uu ku baxay ilaa waqta qadaai alxaajati waqtigii xaaja gudashada mooyaane ayada ma soo qalaynayo wallahu tacala aclam wsala allah wslam ala nabina